alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin w sala allahu cala muxamedi wcala ali muxamed w salama tasliima kaiira allahuma anfacna bima callamtana wcallimna cilma yanfacuna wla tajcal maa callamtana wbalan calayna waqfir lana waliwaalidiina walilmu'miniina walmu'minaat allahuma aamiin waxaynu ku soo jiray kitaabkii mukhtasar ibni abi jamra ayaynu ku soo jiray xadiidka boqoliyo sideed iyo toban can abi hurayrata radia allaahu tacaala canhu qaal qaala rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalam nabigu wuxuu yidhi calayhi asalaatu wasalaam halaaatun laa yukallimhum allahu walaa yanduru ilayhim yowma alqiyaamati walaa yuzakiihim halaaatun saddex laa yukallimuhum allahu ilaahay la hadli maayo walaa yanduru ilayhim ilaahay ma eegayo il raxmadeed ku eegi maayo yowma alqiyaamati maalinta qiyaame walaa yusakiihim ma tahiraayo oo kama nadiifinayo dembiyada iyo markaa qurunka dembiyada ku suganna ka nadiifin maayo oo kama tahirayo oo ka maydhi maayo qurunka dembiyada ee ku sugan walahum waxaa u sugnaaday cadaabun aliim ay cadaabun mu'lim cadaab wax xanuujiya u sugnaaday waxaa loo jeedaa cadaab la'aan yacni dembigaa laga nadiifin maayo waa min nusuusi alwaciid weeyaan cadaab uu xanuujiyaana waa u sugnaaday kow rajulun calaa fadli maa'in biariiqin yamnacu min hubna sabiil mid waxa weeye waa nin calaa fadli maa biyo dheeraada haya oo xaajadiisa markaa uu u baahan yahay ka siyaada ah biariiqin waddana ku sugan biyo dheeraaduu hayaa waxaanu ku sugan yahay biariiqin wadduu ku sugan yaho jid buu yaallaa meel waddo ah yamnacu minhu bna sabiil waxaanu u diidayaa biyaha siyaadada dheeraadka ah ruuxa socdaalka ah buu u diidayaa ama sadcaalka ah ruuxa socotada ahee musaafirka ah buu u diidayaa haraadan oo aanu ka waraabinaynin ibna sabiilna waxaa loo jeedaa kaa musaafirka ah loo jeeda ee socotada ah. ibna sabiil macnihiisu waxa weye waa inaan waddo waayo si kastuu u sharaf lahaayo hebel loo odhan jiray yaa oo loo buunbuunin jiray markuu beledkiisi joogay meeshanuu khariibka ku yahay socotada ku yahay lama yaqaano in inaayana loo garan maayo magacna loo garan maayo waddadaa inuu hayo bes baa la arkaa markaa sidaas aawadeed kaannahu waddadu inay dhashay oo kale yaa ayaa waxaa laga soo qaaday dadku maadaamaynay wax kale u garanayn inan wadda inuu iska yahay haddii la kaasi muxuu ahaa waa nin socoto oo dee jidka hayuunbaa la odhanaya waa ninkaa jidka haya wey ka labaad wa rajulun waa nin baayaca bayco la galay oo la ballamay waa min albayca la min albayc iibkii lagama keenine bayca laga keenay baycadana waxaa la yidhahda waa alcahdu cala aaaca waa cahdi cid lagula ballamo aeecitaan u ateecaayo hadduu cid kula ballamo waa bayco hadduu yidhahdo waa ku aeecaya wax alla waxaad tidhahdaa waa samcan wa taaca ya ee aan dembi ahayn waxaa la yidhahdaa bayca la yidhahda waa cahdun cala ataaca wa rajulun iyo nin baayaca bayco la galoo la ballamay oo inuu ateecayo kula ballamay rajulan nin laa yubaayicuhu ilaa lidunyaa xaalaanu ninkaa ula baayactamaynoo ballankaa ula gelayn adduunye daraaddeed mooyaane baycadaa iyo ballankaa wuxuu uga dal leeyahay uu kula ballamaayo inuu ateecayo isaga maqlaayo adduunyo inuu ka helo daraaddeed buu baycada ula gelaya fain in maa yuriidu hadduu siiyo wuxuu doonaayo ayaa aladii yuriiduh wafaa lahu waa u oofinayaa baycadaas wa ilaa haddaanu markaas siinin waxa uu ka doonayo haddaanu siinna lam yafi lahu uma oofinaayo oo ballankaas uma oofinaayo kaasina waa kii labaad ka saddexaad waxa weeye wa rajulun saawama rajulan silcatan bacda alcasri wa rajulun iyo waa nin saawama la gorgortamay rajulan nin buu kala gorgortamay eh, silcatan badeecad badeecad inuu ka iibsanayo kula gorgortamay war maxaad iga siinaysaa intaa warigadaayo intaa iga sii musaawamadu waa gorgorada iibka la kala iibsanayo lagu gorgortamayo gorgortanka waxaa loo jeedaa yani intaa iga sii iyo intaa markaa maya igu dar iyo intaa maya iga dhin yani waxa weeye badeecadda waxay kala siisanayaan ka wada hadalka ay ka wada hadlayaan waxay kala siisanayaan baa looga tilmaamayaa musaawamada wa rajulun iyo nin saawama la gorgortamayo rajulan nin kale silcatan badeecad buu kala gorgortamay inuu ka iibsanayo intaa iga dhin iyo maya ka dhimi maayo intaasaan siinaya bacda alcasri salaad casr dabadeed faxalafa billaahi wuxuu ku dhaartay allah buu ku dhaartay ninkii markaa badeecadda iibinayey laqad actaa bihi kada wa kada ilaahay baan ku dhaartay buu idhi xaqiiqe laqad actaa bihi wuxuu siiyey ciddii markaa uu ka iibsaday kada wa kada intaa iyo intaas waxaa kaloo nusakha qaar ay u dabdiyaan laqad uctiya bihi waxaa laygu siiyey shaygan kada wa kada uctiye haddii la yidhahdo waxay noqonaysaa anaa intaa laygu siiyey oo shaygan markii lay siinayey bedel intaa iyo intaasa badu waa badii baau lmuqaabalati waalciwab bedel intaa iyo intaasa ayaa laygu siiyey marka la yidhahdo actaa la yidhaahdana waxay noqonaysaa wuxuu siiyey ruuxii markaa uu ka iibsaday bihi kada wa kada yani markaa shaygan saa ayaa saasu ku siiyey qiimuu sheegayaa uu leeyahay wallahi intaasaan markaa siistay fa akhadahaa markaasuu qaatay kii markaa waxa weeye loogu dhaartay wakhtiyada qaarkood baa dee badeecadda ninkii iibinaya yidhaha wallahi waxba iguma jiraanbo wax nafli iguma jiraanbo wallahi intaasaa layga siiyey dee haddii markaa waxa weeye aan laga siinin oo ay been tahay dee intee jariima israacday intee dembi baa israacay dembiye waaweynoo badan baa israacday xataa hadduu run sheegaayo inuu bayci ku dhaarto maaha waayo dhaartu waxa weeye dee barakadii waxbay yeelays bayciina lagu dhaarto ma aha been sheeg iyo dhaar haddii laysku darana waa dembi aad iyo aad u weyn xadiiskan waxaa soo wariyey bukhaari iyo muslim ayaa soo wariyey xadiiskana waxaa laga qaadanayaa in waxa weeye saddex in loogu goodiyey ciqaab weyn saddexduba camalkay la yimaadeen dembiyada kabaa'irta inuu ka mid yahaa laga qaadanaya waayo waciiddo waaweyn baa ku sugan dembigana haddii waciid khaasi u soo arooro gaar ahi waxa uu noqdaa dembi kabaa'iruu noqdaa marka saddexduba inay min kabaa'iri dunuub yihiin baa laga qaadanaya waayo imise waxbaa loo sheegay ilaahay lama hadlaayo yacni hadal farax geliyaanu aakhiro ilaahay kula hadlayn hadal farax geliya ee allah aakhiro kula hadli maayo il raxmadeedna ku eegi maayo nadaroo dhan lagama tilmaamayee nadara raxma ayaa loo jeedaa yacni il raxmadeed iyo aragti raxmadeed inaanu ku eegayn mana dahiraayo qurunka dembiyada cadaab la'aan kama nadiifinayo min cadaab lagaga soo jaro mooye sidiisa ilaahay uga nadiifin maayo cadaab wax xanuujiyana waa nusuusaha waciidka caynkaasi ilaaba ilaa ruuxa inay ku fulayaan ma aha saynu hore u soo sheegnay nusuusaha waciidkao dhan ee ahlulkabaa'irka loogu goodiyey ee ciqaab loogu goodiyey waxaa loo celinayaa muxkamkaa loo celinayaa wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa muxkamka loo celinayaa waa marka waxa weeye aayadda wey waa hadalka allah siaa yidhi cidduu doonuu ilaahay u dhaafaa marka hadduu u dhaafo cafiyo ciddii ahlulkabaa'irka ahayd ee dembiga la timi yacni marka uu ka cafiyo dee waxaweye waa badbaadaya waa badbaadaya marka cid la yidhi ilaahay la hadli maayo hadal markaa farax geliya kula hadli maayo aragti raxmadeedna ku eegi maayo mana dahiraayo cadaab oo xanuujiyana waa leeyahay hadduu ilaahay doono waa cafinayaa markaasuu hor jannada ka gelayaa oo qurunkii ka nadiifinayaa mashii'ada ilaahay bay ku xidhan tahay haddaanu dooninna dee ilaahay waa ku soo cadaabaya wahaakada saddexdaas waxaa ka mida waa nin markaa meel dariiqoo jida fadhiya meel dariiqa ayuu deggan yahay oo jid ah dad musaafiriinaa ah soo marayo naftu hayso oo haraadan biyo siyaadaana waa hayaa biyihii siyaadada ahaa ayuu u diidoo ka waraabin waayey dadkii markaa socotada ahaa ayuu ka waraabin waayey biyahaasina waa siyaadu xaajadiisa markaa dheeraadka ah marka waxay noqonaysaa dembi weyn oo kabaa'iru ku dhaca dembi kabaa'iru ku dhaca meeshina waa meel cidlo ahoo dad badani meelay degan yihiin ma aha ilaa hadday magaalo tahay ruux hadduu waraabin waayo dad kaloo waraabiyu helaya dad kaloo waraabiya ayuu helaya ka labaad wuxuu yahay waa nin markaa nin xaakim ah ama madaxa ayuu bayco la galay iyo cahdi wuxuu cahdigaa iyo ballankaa kula galaynaa adduunyo daraaddeed buu kula galay iyo inuu adduunyo ka helo markuu adduunyadii ka helo ama manaasib ha noqoto ama xoola ha noqoto hadduu ka helo adduunyadu ka doonayeyna waa u oofinaya haddii kalena ballanka waa ka baxaya liajli illaahi iyo aakhiro daraaddeed iyo sawaab inuu ku helo iyo diin inuu oogayo wuxuu kula ballamay ma aha wuxuu kula ballamayaa waa lidunyaa taasina inay madmuumtaa laga qaadanaya cidda xaakimka marka beyco lala gelayo waa in loola galaa aakhiro daraaddeed iyo liajli illaah liajli illaah waa inay noqotaa iyo inuu xuduudda markaa oofiyo inuu cadaaladda markaa waxaan yani hirgeliyo inuu dulmiga markaa waxaa manciyo inuu xumaanta reebo inuu wanaagga amro inuu waxaweyaan yani sharciga ku xukumo yani markaa khayr inuu xasiliyo waa inuu marka uga jeedaa iyo diin oog marka uga dan leeyihi sidaa waa inuu marka baycada kula gelaya laakiin manaafic adduunye isagu inuu ka helo waa ynaynay ahayn wuxuu kula gelayaa ballanka ayna noqon haddii kale wuxuu noqonayaa kuwii munaafiqiinta ah buu shabbahaya wa minhum man yalmizuka fi sadaqaati fain ucطuu minha raduu wain lam yucطw minha idaa hum yaskhatuun baycada markaa la galo oo xaakimka lala galay in lagu ballan furaana waciiddaa ku soo aroorayba marka horeba waciid baa ku soo arooray waxaa laga qaadanaya camal daahirka isku midka ah camal muuqaalka isku mida inay niyadu kala duways oo haddii ikhlaas looga jeeday niyo wanaagsanna inuu wanaagsanaanayo haddii niyo xun looga jeedana inuu markaa waxawe xumaanayo waxaa kaloo laga qaadanayaa adduunyo daraaddeed acmaashaas in loogu kacaa inay markaa xun tahay waxaa laga qaadanayaa ballanka markaa in laga baxaa inay yaduna xun tahay oo cahdigii iyo baycadii laga baxaa xaakimka lala galay arrinka saddexaad wuxuu yahay waa nin markaa waxa weeye la gorgortamay nin badeecad inuu ka iibiyo ayuu la gorgortamay saawama waa loo isticmaalaa labada geesoodba kii baa'ic ahay wax iibinaya iyo ka mushtariga wax iibsanaya mid walba in la yidhaha saawama yacni markaa labadaba waa loo isticmaalaa labadaba waa loo isticmaalaa saama ama saawama marka waxa weeye baayicii baa la gorgortamaya kii iibinayey nin kale ayuu la gorgortamaya badeecad kala gorgortamaya xilliguna waa casar dabadeed waa taqliid lasii adkaynayo oo casarku waa salaadii salaatul weeye oo salaadaha shanta casar baa ugu fadli badan xaafidu cala asalawaati wasalaati alwustaa marka salaadaha shanta waxaa ugu fadli badan salaat alcasri baa ugu fadli badan saas aawadeed baa nebigu yidhi sala allahu aleyh wasalam ruuxa salaadda casar marka waxaway tukadaa ummadii hore ayaa la amray markaasay dayaceen qaarkood ummaddeenna ayaa layna amray ciddii marka waxaweye la timaadaa laba ajar bay yeelanaysaa baa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ayay yeelanaysaa buuli marka xilligaas xurmada uu leeyahayna meesha waa ku jirtaa casar dabadii baa markaa gorgortankaasi u dhacay markaasu wuxuu ku dhaartay ilaahay baan ku dhaartaye waxa iyo waxaasaan ka bixiyey markii aan shaygan qaadanayey oo layga siiyey ama intaasaan soo siista beenna waa ku sheegaya dhaartiisii buu aamino ruuxiina sidiibuu ku qaata dee umuuro dhowraa meeshii isugu yimi saas aawadeed hadday tahay xurmadii wakhtiga inaanu dhowrin hadday tahay marka allah inuu ku dhaartay hadday tahay inuu been sheegay hadday tahay waxa weeye inuu marka xurmadii wakhtiga aanu ilaalin yacni khiyaama inay ku jirto uu muro dhowraa meeshii ku kulmay saasuu markaa dabeedna intuu aaminu sidii ku qaata kaasna wuxuu mutaysanaya cuquubo weyn buu mutaysanaya xadiiska can caaishata radia allaahu tacaala canha zawji nabiyi sala allahu alayh wasalama qaalat caaisha waxay tidhi oo zawji nabiyi sala allahu alayh wasalam nebiga markaa haweenaydiisii markaa ahayd oo bimacnaa dumarkuu qabay mid ka mida ayay ahayd waa ummulmu'miniin caaisha binti abi bakrin asidiiqa bintu sidiiq radia allaahu canha qaalat waxay tidhi kaana rasuulu rasuululaahi sala allahu alayh wasalam wuxuu ahaan jiray rasuulka ilaahay sala allahu alayh wasalam ida araada an yakhruja safaran markuu doono inuu u baxo safaran ay ilaa safarin safar intii ka ahaatay inuu u baxo markuu doono aqraca mid qori tuura buu ahaa bayna aswaajihi dumarkiisa dhexdooda ayuu u qori tuuri jiray u qori tuur u samayn jiray fa ayatuhunna kharaja sahmuha yacnii tooda uu soo baxo qorigeedu soo baxo ama saamigeedu soo baxo kharaja biha waa la bixi jiray macahu yacni markaa la jirkiisa xaalay tahay buu la bixi jiray yani markuu doonaayo inuu markaa waxa weeye safro dumarkiisana aanu wada kaxaysan karin wuxuu samayn jiray inuu u qori tuuro dhexdooda ta qorituurka ku soo baxda ayuu ka xaysan jiray fa aqraca baynana fii ghazaatin ghazaaha nabigu calayhi salaatu wasalaam waa noo qori tuuray dhexdayada ayay tidhi marka caaisha dumarkayaga waa noo qori tuuray fii ghazaatin duulaan eh, gudihii ama jihaad iyo duulaan gudihii ayuu noogu qori tuuray yacni sababtii ghazaaha uu markaa nebigu duulay yacni markaa uu jihaadayey yacni khaswo uu u baxaayey eh, aawadeed ayuu noogu qori tuuray fa kharaja sahmiy fa kharaja waxaa soo baxay tidhi sahmi aniga saamigaygii baa soo baxay oo aniga ayaa qori tuurkii helay fa kharajtu macahu nebiga calayhi salaatu wasalaam la jirkiisaan la baxay bay tidhi xaalaan la jirkiisa ahay bacdamaa unzila alxijaabu waxaa nebiga markaa la baxay markii xijaabka la soo dejiyey dabadeed oo wakhtigaasaa wuxuu ahaa bacda alxijaab buu ahaa fa ana uxmalu fii hawdajin waxaa laygu qaadayey meel gura ahoo markaysaa markaa qubad yaroo gura ah oo lay sameeyo awrka la saarayo ama tuludda la saaray hawdaj fa ana uxmalu waxaa laygu qaadi jiray fii hawdaj innaga waxaa la isticmaali jiray haddii la doonaayo awrka markaa in dee cid la saaro dee waxaweeye awrka marka hore markaa la samayn jiro gurada korkiisa lagu samayn jiray dabeedna meel laga gala ayaa la samayn jiro halkaasaa laga gelin jiray caruurta iyo markaa ayaa laga gelin jiray ama markaa qof dee haddii markaa cad oo kale haddii la saarayo yacni lagu saari jiray oo awrka korkiisa ayaa lagu samayn jiray markaa shayga ya oo gurada lagu yeeri jiray marka la dhammaystiro ayaa qofka la gelin jiray saasaa markaa innaga la isticmaali jiray carabtu saa may samayn jirin waxay samayn jireen wax markaa waxaa weeye qaadmaya oo guradii ahoo xagga hoosena markaa waxawe dee laga soo xidhxidhayoo adag xagga kalena markaa waxaa weeye marya lagaga deday oo markaa waxawe marna markaa iyagoo qofku ku jiro lagu qaadayo oo tuludda lagu saarayo marna laga soo qaadayo isagoo qof ku jiro dhulka lasoo dhigayo bay isticmaali jireen kaasaa hawdaji loodhan jire hawdajka kaasaa loodhan jire waa mm, guro yaroo qubba ah qubbadoo kale ah oo markaa waxa weeye qofka lagu qaadayo dabeedna awrka lagu saarayo awrka wixii kale u qabanayey baa lagu xidxidhayaa ama tuludda u qabanayey ayaa marka lagu xidxidhayaa marka lagu xidxidho baa waxaan hadhow la dhex dhigaya fa ana uxmalu fii hawdajin waxaa laygu qaadi jiray guradaa yare marka waxa weeye yani markaa la sameeyey baa laygu qaadi jiro tunudda laygu saari jiray wa unzalu fiihi waana laygu soo dejin jiray yacni tunudda markaa inaan ka soo dego ama markaa waxa weeye aan koro may dhici jirin guradaasaan marka ku sugnaan jiray marna waa laygu soo qaadi jiroo dhulkaa laygu dhigi jiray marna anoo ku jira inta la qaado tuludda korkeeda la saari jiray wixii u qabanayay horaa loogu xidhxidhay tuludda ama qoryo ha ahaato ama markaa xadhka lagu xidxidhay ha noqotay fa waa soconnay tidhi caa'ishi xataa idaa faraqa rasuululahi sala allahu alayh wasalama min ghaswatihi tilka waa soconnay ilamaa iyagu ka soo faaruqayey rasuulka ilaahay sala allahu alayh wasalam min ghaswatihi duulaankiisii tilka taas ahayd wa qafala waana soo noqday wadanawnaa waa soo dhowaanay min almadiinati eh, madiine ayaan usoo soo dhowaanay yacnii ilaa marka uu ka faaruqay waqafala soo noqday wadanawna aan u soo dhowaanay min almadiinati aadana waa ogeysiiyey jawaabtii idaadu waa taha waa ogeysiiyey nebigu calayhi salaatu wasalaam leylatan habeen habeennada ka miduu ogeysiiyey biraxiili geeddi la guuraayo ayuu ogeysiiyey oo uu yidhi marka waa la guuraya goortuna waa habeennimo yacni waa goortii soo dhowaadkii weeye faqumtu waan kacay bay tidhi caaisho haddaan ahay xiina aadanuu goortay ogeysiiyeen biraxiili geediga ay ogeysiiyeen ayaan kacay bay tidhi aadanuu bimacnaa aclamu ay ogeysiiyeen fa mashaytu waa socday xataa jaawastu aljeysha ilaa aan ka gudbay oo ka tallaabay ciidanka waa ciidan dee badan oo duullaan marka u baxay oo soo noqday marka ciidanka dee in badan buu degan yahay yacni meeshii xalay ay ku baryeen dee in badan bay marka waxa daadsan yihiinoo marka ay joogaan markaa dabeedna waan ka wada tallaabo waan ka gudbay waxaynay doonaysaa danteeda inay soo gudato ayay markaa doonaysaa bannaanka marka ay u baxdo dabeedna xaajadeedii yacni ay soo gudato halkaas ay ku soo xaajo gudato falamaa qadaytu sha'nii markaan dantaydii soo gutay arrinkaygii markaan soo gutay aqbaltu ila araxli waxaan soo markaa qaabilay ila araxli baan soo qaabilay halkii alaabadu noo taalle rarka aanu dhiganay ayaan u soo noqday halkii la deganaa fa lamastu sadrii waxaan taabtay laabtaydii baan taabtay fa idaa ciqdun lii min jazci adfaarin qad inqataca waaba iyadii oo kuul ii sugnaatay oo meesha marka waxa weeye loo nisbeeyey kuulihii laga samayn jiray meesha marka adfaar ama dafaar waa makaan yacni meelaha laga samayn jiray ee yacni ka samaysani qad inqataca uu iga go'ay yacni waa qoryo marka waxa weyaan yani kala duwan oo sidii kuul loo qoray qaarkoodna marka kuul ay yihiin qaarkoodna kuusha loo ekaysiiyey waxyaala isku jirjiro weeye oo sidii marka waxa qoorta waxa lagu xidho oo laysku qurxiye ah yacni dahab ma aha laakiin waa wax qoorta la gashanayo oo sidii marka waxa weeye silsiladoo kale shabbahaysa oo aan dahab ka samaysnayn yacni taas weeye waxaana isugu jirtaa yacni markaa waxyaalo kala duduwan oo marka midabo kala duduwan leh qaarkoodna marka waxa weye waa qoryo la qoray oo sidii kuul loo okeysiyey qaarkoodna waa kuulo qaarkood waxyaalo kaloo dhaldhalaalayo la dhexgeliyey wahaakada marka baashii qoorta i sudhnaydee ciqdigu waa qoorta waxaa sudhane marka ayaa la yidhaahdaa taasaa laga tilmaamaya oo min jazi adfaarin ka samaysan qad inqaaca iga go'ay yani taasay markaa noqonaysa farajactu waa noqday markii ay yani ka timi ay ku soo dhoweyd meeshii la deganaa ayuunbay istaabatay markay weyday bay ti kaa lumee dib ugu noqon farajactu waa noqday faltamastu waxaan doonay ciqdii yani baashii markaa qoorta igu xidhnayd baan markaa raadiyo doonay fa xabasanii waxay xabisay ibtiqaa'uhu doonistaan doonaaya i xabistay oo bimacnaa aan ku raagay faaqbala aladiina yuraxiluuna lii faaqbala aladiina kuwii waa soo qaabileen yarxaluuna lii nusakha qaar waxay qorayaan yarxaluuna lii kuwii markaa i baa soo qaabilay ama yuraxiluuna bii macnuhu waa isla un kuwii markaa i oo bimacnaa hawdajkan ama qubaddan yar ee dumarka lagu qaado ee guradoo kale ah yacni ay igu qaadayeen kuwii baa yimi oo markaa baashiyo meeshii taalla yacnii dumarka lagu qaadi jiray awrka lagu saari jiray ayay iyagoo moodayay inaan ku jiro ayay qaadeenoo awrkii bay saareenoo awrkii bay ku xidhxidheen faxtamaluu waxay qaadeen hawdajii hawdajkaygii bay qaadeen hawdajkaygu waxa weeyaan waa markabu nisaa waa guradaa yari loo sameeyey dumarka ee qubadoo kale ah ee dumarka lagu qaade awrka lagu saaro ayaa markaa waxaweye la odhan jiray hawdajka faraxaluuhu calaa baciiri faraxaluuhu waa ku rareenoo waa saareen calaa baciiri tuludaydii bay saareen tuluddii laygu qaadayey alladii kuntu arkabu awrkii laygu qaadayey ayay markaa saareen aan ahaa markaa alladii kaasoo kuntu aan ahaa arkabu mid fuula wahum yaxsabuuna annii fiihi waxay sidaa u qaadeen iyaga oo u malaynaaya inaan ku jiro yacani qubaddan yar ama guradan yara samaysan inaan ku jiray ii qabeen markay qaadayeen oo awr ka saarayeen wa kaana nisaa'u idaaka khifaafan dumarkuna waxay ahaayeen wakhtigaas khifaafan qaar fudfudud bay ahaayeen lam yafqulna aan cuslaan walam yakshahunna aanu daboolin allaxmu hilib aanu daboolin wa innamaa ya'kulna waxay cuni jireenoo qura dumarku alculqata in yar oo min aacaami cunto ah alculqa waa alqaliil min aacaam waa in yar oo cuntaa bay cuni jireen marka sidaas aawadeed yacni miisaan badan ma yeelan jirin miisaan badan ma yeelan jirin iyadana dee da'deedu way yarayd dumarkuna caadatanba markaa way fududaayeen oo fudaydka marka ay yani door bidi jireen cuntadana way yaraysan jireen cuntadana way yaraysan jireen miisaanku markaa ma cuslayn falam yastankir ilqawmu qawmkii raggii may qoonsan xiina rafacuuhu goortii ay markaa qaadeen hawdajkii ay qaadeen guradaa yare ee laygu qaadi jiray hiqala alhawdaj culayska uu leeyahay mayqoonsan yani goradaa yare ay leedahay yanii haddaan qof ku jirin dee inuu fudud yahaa la garanaya marka cudurdaar bay dee u sheegaysaayo waxay tilmaamaysaa iyagoo iqaaday maxay dee si aan laysu odhan maxay u tabi waayeen inuu fudud yaho aanay ku jirin markaasay waxay leedahay miisaanka iyagu wuu iska fududaayo cunto badan maanu cuni jirinoo may kala garan in wax ku jiraan iyo inaynu ku jirin waxay u qabeen inaan ku jiro fudaydkan fududaa daraaddeed miisaankaygu aadka u fududaa faariq badanay dareemeen ma jirto war fududaa may odhan miyaan ku jirin faxtamaluuhu waa qaadeen wa kuntu waxaan ahaa caaisha odhanaysa wa kuntu waxaan ahaabay tidhi jaariyatan inan baan ahaa xadiisata sinni da'deedu yar tahay yacni da'deeda cusub waxaa loo jeedaa way yar tahay fa bacasuu way kiciyeen aljamala awrkii bay kiciyeen wasaaruu waana socdeen waxaa loo qabaa inaan markaa hawdajka ku jiro oo dee annaa markaa waxa laysoo raray saasaa loo qabaa fa ciqdii waxaan raadiyaba markii dambaan waxaan helay ciqdii qoorta wixii iigu xidhnaa ayaan helay ee kuulaha iyo waxyaalaha isku jirjire ah bacdama istamara aljeyshu markii ciidanku socday dabadeed istamara bimacnaa dahaba markuu socday waa istafcala oo maro laga keenay weeye markuu maray oo socday jeyshku ciidanku socday dabadeed ayaan helay yacni markaa kuushaydii iyo wixii isku jirjiray fa ji'tu manzilahum waa ka imi weli habeenkii baa isku jira fa ji'tu waxaan imi mansilahum meeshii ay deganaayeen baan imi waxaan imi walaysa fiihi axadun waxay ku tusinaysaa inay fogaatay markii ay banka u baxday inay aada u durugtay xishoodkay xishoonaysa daraaddeed oo ay istidhi markaysaa meelahan dee dhow yacni markaa ha fadhiisanin yacni sidaas ay istidhi ilaa ciidan badan baa meesha deggan waxaa laga yaabaa qaarkood inay korka u soo baxaan marka waxay istidhi meelahan dhowe ay gaadhayaan ka yaro durugoo ka fogow fa ji'tu mansilahum waxaan imi meeshay degganaayeen waxaan imi walaysa fiihi axadun waalxaal laysa fiihim aanu ku sugnayn axadun cidnaba meeshii aynu ku sugnayn meeshii oo khali ah ayay timi fa ammamtu waxaan u qasday manzilii meeshaydii aan degganaa baan u qastay gurigaygii waxay u jeeddaa meeshii ay degganayd makaana nusuuliha meeshii ay degtay ayay u qasatay alladii kaasoo kuntu bihi aan ku sugnaa yacni xalay aan ku sugnaa fa danantu waxaan maleeyey annahum sayafqiduunii inay i waayi doonaan oo fayarjicuuna ilaya dabeedna ay igu soo noqon doonaan fa bayna ana jaalisatun halabatni caynaaya waxay culammadu yidhaahdeen caqliga markaa caaisha siduu u miisaanka badnaa baa laga garanaya waayo haddii cid la wada socdo oo dabeedna markaa la kala lumo dee meesha haddii la isbaarayo meeshii qofka ugu dambaysay ee lagu ogaa baa laga soo raadiyaa hadduu qofku meeshii ka tago oo isna yidhahdo baadidoon tag yacni waxaweye laisheli maayo waxay tidhi meelay u kacdo de ma garanayso markaa dee inay ambatay ka baqaysaayo meel loogu hagaago hadhow la garan waayo dabeedna waxay tii halkana lagu ogaayo marka lagu waayo meeshii baa lagu soo tibanaya meeshaada joog waxay yidhaahdeen culammadu markay arrinkaa sheegayaan waxay tilmaamaysaa yacni marka rajaaxata e, caqli caaisha caqliga caaisha siduu u miisaanka badnaa iyadoo da'deedu ay yar tahay ayay tilmaamaysa inste halkan baa lagu ogaaya halkan joogo marka lagu soo raadiyo deyaan lagu waayeyna meeshaha laga helo fa bayna ana jaalisatun waxay tidhi wakhti oo ana anigu jaalisatun aan fadhiyo halabatnii waxa iga qaalib noqotay caynaaya labadeeda indhood baa iga qaalib noqday bimacnaa luladii indhahayga iga qaalib noqday fanimtu waa seexday indhahayga iga qaalib noqday waxaa laga tilmaamaya waa lulooday waa gamcay fanimtu waa seexda fadhigii bay ku gamaaday waxaa kaloo laga qaadanaya dhiiranaanta caaisha ay dhiiranayd waayo qof dumara oo cid la joogta oo dadkii ay la socotay ay ka guureen oo meeshu ay cidlo tahay oo habeenna ay tahay dee waxaa la garanayaa in baqdini imanayso inay baqdin imanayso iyana waaba seexata waxaana layahaa seexadku calaamaadka nabadgelyada ka mid ta qofku inuu amni dareemayo waayo hadduu baqayo qofku ma gamo qofku hadduu baqayo ma gamo marka seexashada ay seexatay waxay tilmaamaysaa in waxa weeye baqdintii laga kaxeeyey oo aynay markaa baqaynin ayay markaa tilmaamaysa waaba iska seexatayba wa kaana safwaan bnu mucaal wuxuu ahaan jiray safwaano ina mucaal ah waa asulamiyu qoladaa loo nisbeeyey uma dakwaaniyu kadibna markaa dakwaan haddana loo nisbeeyey min waraa'i iljeysh ciidanka xaggiisa dambe mid ku sugan ayuu ahaan jiray sida badan markaa ciidanka meel ka dambaysa ayuu degi jirayoo ciidanka waa ka dambayn jiray markay guuraan dabadeedna mar dambuu soo guuri jiray mar dambe ayuu markaa soo guuri jiray dabeedna markaasuu wuxuu eegi jiray bal meeshii in wax lagaga tegay iyo in alaabo lagu ilaawey iyo wax wax ka dhacay iyo waxaasuu eegi jirayoo dabeedna alaabooyinkaas marka ay ka tagaan iyo waxaa la ilaawo iyo waxaa ka dhaca iyo ayuu soo guri jiray ayuu soo guri jiray fa asbaxa cinda manzili wuxuu markaa e, ahaaday mid ku sugan meeshii aan degana agteedii yacani halkaasuu soo gaaray fa ra'aa wuxuu arkay sawaada insaanin naa'im qof hurda madowgiisii oo kalu arkay fa ataanii wa iyimi wa kaana yaraanii qabla alxijaab wuxuuna ahaan jiray mid i arkay intaan xijaabka la waajibin ka hor ayuu i arki jirayoo wejigayga waa yaqaanay fastayqadtu waa baraarugay biistirjaacihi istirjaacii uu samaynaya uu lahaa inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun ayaan ku toosoo ku baraarugay yani markii caaisha uu arkay wejigeedii wuu gartay fastayqadtu waa baraarugay biistirjaacihi istirjaaciisii baan ku baraarugay uu odhanaayay inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun xiina anaakha goortu fadhiisiyey raaxilatahu daabaddiisii uu fadhiisiyey fa wadi'a yaddahaa wuxuu isku taagay addinkeedii horee laabnaa markuu fadhiisiyey ayuu isku taagay si ayna u kicin fa rakibtuhaa waan korayo oo waan fuulay fanalaqa yaquudu biya araaxila fanalaqa waa socday yaquudu biya araaxila xaaluu igu hogaaminayo daabadda uu igu hogaaminayo oo tuluddan uu igu hogaaminayo xataa atayna aljeysha ilaa aanu ciidankii u nimi waxaan u nimi bacdamaa nazaluu markay degeen mucarisiina xaalay markaa waxaa degayaan ayay degeen yani waxaweyaan furanayaan oo ay yani markaa rarka iyo waxa la midkaa furanayaan degayaan fii naxri ahira yani markaa duhurka dhuuntiisa marka bimacnaa markay soo korka tahayoo wakhtigii duhurka soo dhowaaday aahira waxaa laga tilmaamay wakhtiga duhurka naxrigana waxaa loo jeedaa waa dhuuntii yani duhurka yani wakhtigii duhurkee gadiidka ay ahayd ay ku dhowdahay oo inta dhuuntu madaxa u jirto oo kale ay u jirto oo harsoo korkoo kale ay tahay fa halaka man halak waxaa halaagsamay kii halaagsama halaagsamay wa kaana aladii tawalla alifka wuxuu ahaa kii markaa ifkiga tawalliyey ee isagu markaa waxaa maamulay been abuurka badankiisana markaa tawalliyey cabdullaahi bnu ubayin ibnu saluula cabdullaahi oo ina ubayin ah ibnu saluula ina saluulna ah aabbihii iyo hooyadii baa labadaba loo nisbaynayaa ubayin waa aabbihii saluulna waa hooyadii ka laba nisbay sheegtay ina saluulna waa yahay yacnii hooyadii in loo nisbaynayo wey ibnu ubayinna waa yahay marka sidaas aawadeed labada ibniba waa la rafcinayaa labaduba ibnu bay noqonayaan labaduba waxay sife ka yihiin cabdun cabdu bay sife ka yihiin ibnu ubay marka ibnuda dambe waa laga bedelaya ibnuda hore saas marka hamsada waa la qorayaa ka labaad waayo laba calam oo eh, ka dambe aabbe u yahay ka hore dee markaa ma dhexdhicin ibnuda calaa haada ayaa marka hamsada loo qoraya ibnuda dambe saluulna maa laa yansarif bay noqonaysa ninkaasina wuxuu ahaa ra'su lmunaafiqiin ninkii munaafiqiinta odayga u ahaa ayuu ahaa munaafiqiinta ninkii odayga u ahaa ayuu ahaa waagii horena waa tii ay islan jireen labadii marka qabiile carabta ahaayee walaalaha ahaayee madiine wada deganaa waagii hore qablalislaam waxaa ka dhexayn jiray dagaal baa ka dhexan jiray aws iyo khasraj oo qablalislaam waa islayn jireen marka dagaaladiina waa ku bateen oo wakhtiyo badan bay islaayeen dherigii dambe waxay yidhaahdeen waaro aan dagaaladani waxaan iska dayno aan markaa cid boqorana wada samaysanno aan boqoranno dabeed waxay ku heshiiyeen waa qabla alislaame in waxa weeye cabdullaahi bnu ubay bnu saluul in laga dhigo boqorka ou ninku dadka isku wado saasaa markaa waxaa lagu heshiiyey iyadoo sidaa lagu heshiiyo taajkii la samaynaayo ayaa islaamnimadii soo gaadhay bintii baa soo gaadhay dadkii baa islaamay ninkiina waxa weeye boqornimadiisii wixiisiiba waa kala dhacday iyadaan weli la boqorin laakiin u diyaar yahay in la boqorayo oo taajkii loo samaynayo ayaa waxa weeye markaa dee islaamnimadii iyo diintii soo gaadhay dadkii markaa waxa badankoodii way islaameen isagii markaa cugdad baa gashay waxay noqotay inuu markaa gaalnimadiisii ku sugnaado isagoo aanu islaamin wixii markaa beder ka horreeyey gaalnimadiisa waa caddaysan jiray gaalnimadiisa waa caddaysan jiray markii ghaswatu bedrin ay dhacday oo gaaladii qureyshiyeed ay jabeen ayuu wuxuu yidhi haada amrun qad aqbal arrinkani waa arrin soo qaabilay markaasuu wuxuu muujistay islaamnimo intuu nebiga u yimi markaa la islaamnimo muujistay waana la baayactamay daacadna kama ahayn daacadna kama ahayn waxay noqotay inuu markaa munaafaqeeyo oo muuqaalkana islaamnimadii muujisto gaalnimadiisina qalbigii uu ku sii haysto hadduu marka waxaweeye meeluu wax ka e, tacniyo ama ka xadhig maleego hadduu awoodi karo si aan toos ahaynna waa isku dayin waa isku dayin marka sidaas ayaa qisadiisu ahayd laakiin ubadkiisii iyo marka waxawe dadkiisi way islaameen haddii dumarku qabay tahay iyo hadday marka waxawe ubadkiisii tahayba marka waa ninka ay ku soo degtay aayadda waaladii tawallaa kibrahu minhum lahu cadaabun cadiim faqadimna almadiina caaisha waxay tidhi waxaanu nimi waxaanu nimi bay tidhi almadiinata madiine ayaanu nimi fashtakaytu biha shahraa waxaan xanuunsaday bil muddo bilaan xanuunsaday shahran ay muddata shahrin waxaan xanuunsaday bishaas wa hum yufiiduuna min qowli asxaabi alifki iyaga oo faafinaya min qowli asxaabi alifki kuwii beenta u saaxiibka ahaa ee hadalkoodii ay faafinayaan waa masabidkii caaisho la masabiday oo xumaanta lagu ganay yariibunii caaisha markaa kama warqabto oo iyadu markaa waxawaa khabar maafish doc iyo dareen kama hayso dadku waxay yidhaahdeen ma dareensanaa bishaas ay xanuunsanayso dareen ma hayso wa yariibunii waxa i shaki gelinayey fii wajacii xanuunkayga gudihiisa annii laa araa inaanan arkaynin min annabiyi sala allahu alayh wasalam nabiga xaggiisa aanan ka arkayn allutfa aladii kuntu araa minhu dhibirsanaantii aan ka arki jiray nabiga igama muuqan intaasaa wax ishaki geliye aan arkay markii hore waa ii dhibirsanaan jiray marka waxawe aan xanuunsanayo marka xaaladdan dhibirsanaantii badnaydee aan ka arki jiray xaaladdan kama arag alladii kuntu araa minhu aan ka arki jiray xiina amradu goortaan xanuunsado wa innamaa yadkhulu waa ii soo galaa waa soo galaayo fa yusallimu waa salaamaa uma yaquulu dabeedna wuxuu haa kayfa tiikum siday tahay tiinni yacnii cidda ila joogtu weydiiyaa laa ashcuru bishayin min dalika xataa naqihtu marka cid u shaqaynaysay ama marka waxaweye dee xanuunkan iyo marka waxaweyaan xaaladdan ay ku sugan tahay yacni marka kaalmaynaysoo la joogtay ayuu marka weydiinaya tikumna waxay noqonaysaa ismu ishaaro mu'anas lagu tilmaamayo laa ashcuru bishayin ma dareemaayo bishayin min daalika wax markaa ka mida ifkiga iyo been abuurkaa ka mida ma ogiyo ma dareemaayo dareenkaa ma hayo xataa naqihtu ilaa aan bogsaday waa ladnaaday oo markuu qofku xanuunka ka kaco ayaa la yidhaahdaa weli baqaayad haba ku sugnaado laakiin xanuunkii markuu ka raysto ayaa loo isticmaalaa naqiha beri'tu bay la macno tahay wasnan wa macnan fakharajtu ana wa ummu mistaxin waxay tidhi caaisha fakharajtu waan baxay ana aniga iyo wa ummu mistaxin mistax hooyadii labadayada ayaa baxnay qibala almanaasic waxaan u baxnay meesha manaasic la yidhahdo waa meel madiine ka baxsanoo yani markaa madiine duleedkeeda laakiin ka baxsan madiine ayaa manaasic loodhan jiray waa ismu makaan xagga manaasic baanu u kacnay oo u baxnay mutabarizina oo la yidhaahdo waa bedel ama bayaan ay qibala mutabarizina ama qibala almanaasic baanu u baxnay mutabarizina meeshaannu ku xaajo gudanayno ahaatay oo meeshii loo kortegayey ahaatay ama laga beddelo qibala mutabarizina xaggii aanu ku xaajo gudan jirray ee bankii aanu u bixi jiray aanu u kortegi jiray xaggiisa ayaanu markaa u baxnay rafcana waa loo dabdiyey wa hiya mutabarrazuna waa meeshii aanu kusoo xaajo gudan jiray wey laa nakhruju leylan ilaa leylin maanu bixi jirin bay tidhi caaisha habeen ka habeen mooyaane wakhti kale maanu bixi jirin yacnii habeenkaa markaanu baxno waxaa noogu xigi jirtay inaanu habeenka kale aanu xaaje gudadka u baxno waxay ku tusinaysaa sharaab badan iyo cunto badan iyo waxba inayna isticmaali jirin waayo calooshii haddii marka cuntada iyo sharaabka ku yaraadaan qofku inuu u baahdo inuu kor tagaana waa yaraanays waa yaraanaysa laakiin haddii cunto badan dee ama biyo badan iyo sharaab badan la cabo yacni qofku xaajada u baahanayaa ee meeluu ku xaajo guto waa badanays marka inay cuntadoodi iyo sharaabkooduba yaraayeen bay ku tusinaysa wadalika qabla an tutakhada alkunufu qariiban min buyuutina qabla an natakhidana waa loo dabdiyaa waa intaanaan yeelan suuliyada aanaan samaysan meel guryaha guryahayaga u dhow ama tutakhada aan la yeelan alkunufu suuliye aan laga dhiganin iyo musqulo qariiban min buyuutina meel guryahayaga u dhow aan laga dhigan ayay marka ahayd wa amrunaa arrinkayagu amru lcarabi aluwal carabtii hore arrinkoodii weeyi fi lbariyati aw fi tanazuh yacni in lagu xaajo guto meesha waxaweye bannaanka ah ee yacni markaa lagu xaajo guto aw fi tanazuh ama marka waxa weeye meelaha ee ka durugsanee marka waxa weeye iyaga aan u dhowayn inay ku xaajo gutaan oo bimacnaa iska ilaaliyaan inay marka halkan dhow ay markaa suuli ka qotaan yani suuliye may samaysan jireen carabtu waagii hore xoogaa markaysaa marka arrinkaas waa karahaysan jireen nolosha badwiga dee suuliye iyo waxba lama samaysto marka waxa weeye xataa magaalooyinka iyagoo degay oo marka meela isugu yimaadeenna caadadii hore ayay markaa sidii u wateen oo suuliyamay qodan waagaa hore yacni way dhibsadaan dadka dee waxa weye u baran suuliyada iyo waxyaalaha u baran meeshan waxa weyaan markaa wax ka eh, urayaane xaajooyin hore lagu gutay xoogaa waa dhibsadaan marka caadadaa hore ahayn bay tiri arrinkaa hore ahaa fa aqbartu ana wa mistaxin bintu abi ruhmin namshi waan soo qaabilay aniga iyo wa ummu mistaxin mistax hooyadii oo bintu abi ruhmin ina abi ruhmin ah namshii xaalaanu soconayno fa casarat fii mirtiha gabadhan ummu mistax waxay qaraabo ahaayeen abubakar caaisha dee qaraabay markaa noqonayaan habrawadaag bay ahaayeen ummu mistax iyo abubakar waxay ahaayeen habarwadaag marka kunyadeedii bay sheegtay magaceedana waxaa laodhan jiray salma bintu abi ruhmin baa laodhan jiray salma bintu abi ruhmin ayaa la odhan jiray waayahay fa aqbaltu waan soo qaabilay ana aniga iyo wa ummu mistaxin ee mistax hooyadii ummu mistaxaasoo bintu abi ruhmin ina abi ruhmin ah namshii xaalaanu soconayno facasarat fii mirdiha facasarat way turunturootay fii mirdiha maradeedii bay ku turunturootay waa maro ka samaysan suuf maradii ayay ku turunturootay maradeedii fa qaalat waxay tidhi tacisa ha halaagsamo mistaxun mistax ha halaagsamo waa inankeedii fa qultu lahaa waxaan ku idhi bay tidhi bi'sa maa qultii wax la yidhaahdo wax la yidhaahdo waxaad tidhi baa u xun atasubbiina ma waxaad caayaysaa rajulan nin shahida badra beder ka qayb galay yacnii mistax wuxuu ka qayb galay wuxuu ka qayb galay beder wuxuu ahaa bedri yacnii saxaabi muhaajir ah oo mujaahid ah oo beder iyo ghasawaad kaleba ka qayb galay ayuu ahaa fa qaalat waxay tidhi yaa hantaah islaantu waxay ka cadhaysan tahay inankeedu arrinkaa inuu ka qayb qaatay oo markaa dadkaas uu la joogjoogi jiray oo sheekadaas yacni markaa u dhegaysan jiray ama wax ka mida uu ka qayb qaadan jiray taasay ka cadhaysanta hadalkana waxay u tidhi waa saas fa qaalat waxay tii yaa hantaah taadanay alam tasmacii maa qaaluu miyaanad maqlin waxay yidhaahdeen yacni waxaweye miyaad war la'dahay warkii miyaad maqan waxa la yidhi fa akhbaratnii biqowli ahli lifki waxay iga warrantay hadalkii dadka beenta u saaxiibka ahi ay yidhaahdeen ayay iiga warrantay saasay yidhaahdeen saasay yidhaahdeen saasay yidhahdeen muddada intaa la la'eg cid uga sanqarisay oo khabarkaa la soo qaaday caaisha ma jirto hadday tahay waalidadeed hadday tahay qaraabadeedii kale hadday tahay yacni dumarkay saaxiibbada ahaayeen cid arrinkaa uga sanqadhisay ma jirto waxay ku tusinaysaa sida waxa weeye marka mujtamacaasi uga nadiifta ahaa oo marka waxa weeye haaliban akhbaarta iyo wararka iyo beenbeenta iyo in la qaadqaado siday marka uga dhowrsoonaayeen way isaga ilaalinayeen yani xaadise markaysaga naadir oo shaad aho iska dhacday inay tahay laakiin wararka la sidsidee sidan baa layidhi sidan baa la yidhi yacni marka in akhbaarta naqligooda inay aada ugu yaraayeen waxyaalaha marka xun inay markaa sheegsheegaan ayay ku tusinaysa waayo waa talaha ruux walba xamtiisu waa u iyadoo marka muddo bili ka soo wareegtay wakhtigii beentaas markaa la yidhi intaana beentii markaa dadkii ay shubayaan oo ay sheegayaan ya ayaa haddana caaisha cid la soo qaado u sheegtay aanu jirin dadkii ugu dhowaa xataa inuu aabaheed aabbaheediiyo hooyadeedba waa joogaan walaaladeed waa joogaan laalama soo qaadin umu mistax baa ugu horraysay cid u sheegto fasdadtu maradan calaa maradii waxaan kororsaday bay tidhi xanuun baa xanuunkaygii iigu darmay oo ii siyaaday khabarkii loo sheegaa wuxuu ku noqday xanuun oo kale falamaa rajactu ilaa beytii markaa ku laabtay gurigaygii waan bannaankii iyo korkii aan u baxnay ka soo noqday dakhala calaya rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam waxaa ii soo galay tidhi rasuulka ilaahi sala allahu aleyh wasalam fa sallama waa salaamay fa qaala wuxuuhi kayfa tiikum cid baa la joogta siday tahay tiinni yanii gabadhii xanuunsanaysay say tahay fa qultu waxaan idhi iidan lii ila abaway ii idan ilaa abawaya aabbaha iyo hooyada intii ka ahaatay inaan u tago ii fasax oo ii oggolow iidan baa la odhanayaa haddii laga bilaabo oo labada hamse layskuma reebaayo laakiin haddii la xidhiidhiyo faqul tu'dan baa la odhanaya qaalat waxay tidhi wa ana xiinaidin uriidu an astayqina alkhabara min qibalihimaa waxaan sidaa idhi wa ana walxaal ana anigu xiina idin goortaas uriidu aan rabo an astayqina inaan soo hubsado alkhabara warka aan soo hubsado min qibalihimaa xagga aabbahay iyo hooyaday aan ka soo hubsado ayaan rabaa fa adina lii waa ii fasaxayo waa ii idmay inaan xaggii aabbaha iyo hooyaday qabto rasuulullaahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay baa ii idmay oo ii oggolaaday sala allahu calayhi wasalam faataytu abawaya waxaan u tegey aabbaha iyo hooyadii baan u tegey faqultu liummii waxaan ku idhi hooyaday maa yataxaddatsu annaasu bihi maxay dadku ku sheekaysanayaan maadu waa istifaamiya su'aal baa looga jeeda dadku waxay ku sheekaysanayaanay sheegayaan maxay tahay fa qaalat waxay tidhi yaa bunaya inantaydii yarayday waa tashiir waa tashiiru ishfaaq yacni waxa weeye waxay u yaraynaysaa naxariisay u naxariisanayso hawinii calaa nafsiki sha'na yacni markaa aabbaheed iyo hooyadeed toonna may shakin xataa intay u yimaadeen naa wax maxaa ka jira kumay odhan waxani ma jiraan mise ma jiraan xataa may su'aalin waxay iska garteen inay markaa waxa been tahay bay u badiyeen danniga khaalibka inay saa tahay dabeicadday ku yaqaaneen waxay u badiyeen inay been tahay markaa su'aal xataa umay baahan markay hooyadeed weydiiso ku tidhi maxay dadku sheegayaanna may odhan waxay waxaasay sheegayaane maxaa markaysa wax miyay jiraan mise waxba ma jiraan run ii sheego kumay odhan xataa markiiba waxay ku tihi yaa bunaya inantaydii yarayday hawini calaa nafsiki sha'na naftaada ka fudaydi arrinka ha isku weynayni wax weynaa ka soo qaadin fa wallaahi allah baan ku dhaartae laqallama kaanat imra'atun qatu wadi'atan cinda rajulin yuxibuha laqallama kaanat imra'atun waxaa yar gabadh inay ahaato qatu weligeed gabadhaasoo wadi'atun yacni qurux badanoo iftiimaysa cinda rajulin nin agtii mid ku sugan ay ahaato ninkaas oo yuxibuhaa jecel ninkaasoo yuxibuhaa gabadhaa jecel walahaa daraa'ir aynay u sugan tahay dangalooyin gabadhaa uu sugan yahay ilaa agsarna calayha ilaa ay ku badiyaan oo ceebaha iyo waxay ka sheegayaan ilaa ay farabadiyaan marka kollayba haddii gabadh marka waxa weeye qurux badan nin uu qabo mansilana agtiisa ay ku leedaho ninku jecel yahay dangalooyinna ay leedahay kollayba wax waa laga sheegayaa markii waxa istidhi malaa khabarka xaggaasaa wax ka jiraan laakiin xagga dangalooyinkeed in naba cid ka qayb qaadatay arrinkaas kuma jirin taasina waxay ku tusinaysaa diintoodu siday u dhammayska tirnayd siday waxawey u wanaagsanaayeen zawjaadka nebigu sala allahu aleyhi wasalam waa iyadoo dumarka dangalooyinkaa xafiirtan ka dhaxeeyo oo haddii mid ay u hesho ta kale iin dee intaa ay ka faa'iidaysato haddana ma dhicin dumarkii lala qabay iska iskada iyagu inay sameeyaane mid ka qayb qaadataa ma dhicin mid ka qayb qaadato arrinkaa innaba wax ka mida gashaa mid zawjaadka nebiga ka oo ka qayb qaadata ma jirto ayan kaanad mid kastaba ha ilaa akarna calayha fa qultu waxaan idhi subxaana allah allah baa xumaan ka nasahan walaqad taxadasa annaasu bi weliba dhab uma haysataba yani waxa arrinku siduu ugu weynaaday waxay istidhi dee malaa islaantu waxba yara buunbuuninaysa malaa waxa weye wax ka sokeeye iyo wax ka mida laga yaaba in la yidhi dee arrinka weyne markaa zina gaadhsiisan dee malaa markaa sidaa malaa looguma hadlin yani waxa weye shaki baa xoogaa yaro galay markaasna waxaan idhi bay tidhi subxaana allah walaqad taxadasa annaasu bi hada cinda tacajub in allah marka waxa weeye loo tasbiixsan karo oo tasbiix lala iman kara laga qaadanaya axaadiis badan oo ku soo aroortay waa la soo naqliyey bacdi karaahiyaystay laakiin waxa weeye axaadiis badan bay ku soo aroortay in nabigu calayhi salaatu wasalaam ama saxaabadu ay marka waxaweye tasbiixsadeen waqhtu tacajud hmm. subxaana allahi ina almu'mina laa yanjus sida xadiiskii nabiga sala allahu alay waslam saasoo kale sheegaayo yo axaadiis kalo badan walaqad taxadasa annaasu bi haada istifaamkii baa qadaran miyay dadku saa ku sheekaysteen qaalat waxay tidhi fabittu tilka alleylata xataa asbaxtu waxaan baryey bay tidhi tilka leylata habeenkaas xataa asbaxtu ilaahan ka waa bariistay laa yarqa'u lii damcun iyada oo aan markaa weeye ilma iga go'aynin ayna iga xasilayn habeenkii oo dhan waa ooyi oohintu igama kala go'yn laa yarqa'u lii damcun iyada oo aan ilma iga kala go'in ayaan bariyey wala aktaxilu aanan ku indhakuulan binawmin hurdo habeenkii oo dhan ma gam'in habeenkiina oo dhanna waa ooyey uma asbaxtu intaa dabadeedna waa waaberiistay fa rasuul lahi sala allahu aleyh wasalam caliy bna abi aalib xadiiska xoogaa waa dheeryahay bal halkaas aan iskaga joojinno laqbada halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka atuub ilayk